بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وqad تkرج إdaa can الmustaqبل idaa inay mustaqbal ka baxdo waa dhici kartaa waxaan soo sheegnay idaada shardiyada ah inay daraf u tahay mustaqbal inay ka baxdo waa dhici kartaa horeyna wuxuu noo soo yidhi ظarف mustaqبل khaafiض لshardihi mansuub bijawaabihi غaaliبا fiihina غaaliبا fiihina marka wuxuu ka waday inay daraf ay tahay oo mustaqbal ah iyo shardi inay tahay marka shardiya iyadoo ka baxday waa soo marnay sida qaalibka waa in shardiya loo isticmaalo laakiin mararka qaarkood inaan loo isticmaalina waa dhici kartaa oo waatii aan ku soo marnay aayaddii waidaa maa qadibuu hum yakfiruun in daraf mustaqbal ah ay noqotona waa sida haalibka laakiin inay ka baxdana baa dhici kartaa iyadoo ka baxday marka maxaa ka mid ah wa tustacmalu darfan lilmaadi muطlaqan oo loo isticmaalo daraf maadi ah ayadoo wax shuruud aan lagu xidhin muطlaqan biduuni qaydin walilxaali bacda alqasam in loo isticmaalo xaalna waa dhici kartaa laakiin markaas waxay ku qaydan tahay bacd alqasam inay dhacdo amaa maadiga mihi ayadu meelna kuma qaydna falawalu iyadoo maadi loo isticmaalay naxwu waidaa ra'ow tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha allah wuxuu leeyahay markii ay arkeen ganacsi ama wax lagu mashquulo markay arkeen infaduu ilayha tijaaradii way u kala yaaceen xadiidkii saxiixa ahaa wuxuu muujinayay nabiga sala allahu calayh wacala alih wasalam isagoo khudbo u taagan oo saxaabada u khudbayna maalin jumco inuu safar ka yimid shaam saxaabadii nabiguna sala allahu calayh wacala alih wasalam markaas ay kala yaaceen oo nabiga isagoo taagan laga tegey waxa ku soo harayn ay ahaayeen laba-iyo toban qof oo keli ah aayaddan baa markaas soo degtay haddaba yaacitaanka saxaabada nebigu ay yaaceen oo darafka u ah idaadan idaadaani darafka ay u tahay ilaan idaadan waxaa ku camalfalaa infaduu infaduu way yaaceen idaa goortii bay yaaceen ra'ow tijaaratan ganacsi ay arkeen yaacitaankaasi waa maadi ee macnaheedu ma aha way yaaci doonaan ama hadday yaacitaankii wadaan lagama wado soo maaha idaadii marka maxaa loo isticmaalay maadi baa loo isticmaalay wthaani kan labaadna naxwa najmi allah wuxuu leeyahay xidiga ayaan ku dhaartay idaa hawaa ay saqad wannajmi waxaan ku dhaartay xidiga idaa hawaa haddaba idaadan waxa ku camalfala oo darafka ay u tahay waa ficlulqasam oo wawdaani ay ka joogto aqsamtu dheh ama uqsimu dheh waan dhaaranaa xidigii baan ku dhaaranaa idaa hawaa macnaheedu ma wuxuu yahay marka waa dhaaro doonaa mase waa qasam oo inshaa'i ah oo xaalkaas dhacaa lianna alqasam inshaa'i qasamku waa inshaa'i ee khabar ma aha allah marka ka warrami maayo dhaar hadda ka hor uu dhaartay ka warrami maayo qasamkan ikhbaari ma aha dhaar hadda ka hor uu dhaartay ilaahay ka warrami maayo haddii aad tidhaahdo wallaahi la adribannaka soo macnaheedu ma aha dhaar markaas aad caqaday soo ma aha soo ma aadan dhaaran ee ka warrami maydid dhaar horo adiga kaa dhacday ka warrami maydid wuxuu la mid yahay haddii aad tidhaahdo bictuka haada shay shaygaanaan hadda ka hor kaa iibiyey miyaa ka wadaa mase hadda waxaa ula jeedaa caqdulbayc haddaan kaa iibinaa waay macnaheedu soo iibitaan bilowa ma aha oo markaas aad aasaasayho aad bilaabee haddaba qasamku marka waa inshaa'i allah marka wuxuu leeyahay wannajmi ay uqsimu binnajmi waxaan ku dhaartay xidigii ayaan ku dhaartay idaa goorti ayaana dhaaranaa ama aan ku dhaartay hawaa ay saqata uu dhaco marka uu dhici doono aan dhaaranaa macnaheedu marka ma aha ilan ilaah wuu dhaartay marka meeshaas waxaa laga fahmay idaadaani in loo isticmaalay xaal ee maadina aysan ahayn oo aan laga wadin horaan u dhaartay hadda kadib aan dhaaro doonaan inaan laga wadin mafhuumooho hawaa bimacnaa saqad wa wa taaratan marna yuqaalu fiiha waxaa la yidhaahdaa idaadii xarfu mufaaja'atin baa la yidhahdaa falaa taxtaaju ilaa jawaabin jawaab markaas uma baahna wa takhtasu biddukhuuli idaadu mar waxay noqotaa fujaa'iyo markaas jawaabkaagama baana waxayna markaas khaas ku tahay inay gasho jumlooyinka isimka ah calal asaxi maxaa laga fahmaa calal asaxi cagsigiisu inuu yahay saxiix oo ah inay jumlo ficiliyaana geli karto naxwa nasaca yadahu fa hiya baydaa'u linnaadiriin gacantiisii buu soo saaray mise way caddahay oo dadka fiirinayaba u caddaho u iftiimeen idaadani marka waa fujaaiya hiya marka waa mubtada baydaauna waa khabarkii fahiya mubtadaun wa baydaauna khabaruhu waa khabarkeedii idaada fujaa'iyada ah waa midii dooda ka dhex dhaliday alimaam siibaweyhi iyo nadiirkiisii reer kuufa oo ahaa alimaam caliy alkisaa'i masaladaas marka waxaan rabaa inaan xoogaa ku dul istaagno oo wixii laga yidhi aan xoogaa soo naqlino iyo masaladu sida ay u dhacday ninka la yidhaahdo yaaquut alxamawi fii mucjam aludabaa ayuu masaladaas sida ay u dhacday uu ku soo naqliyey kutubta taariikhda ama ka hadasha naxwaha ama u tarjamaysa kisaa'i iyo siibaweyhina masaladaa way ka hadleen waxa kale oo masaladu ay ku taallaa kitaabka ibnu hishaam oo muqnilabiibka ah asagaa marka cibaaraadkiisu ay gaagaaban yihiin asagan ka soo qaadanaynaa wuxuu yidhi qaalat ilcarabu carabtaa waxay tidhi qad kuntu adunnu ana alcaqraba ashaddu lascatan min azumbuur waxaan moodi jiray haaraanka ama dabaqalooca inuu xagga qaniinyada kaga daran yahay min azumbuur zumbuurka waxay yidhaahdeen fii kutubi luga waa nowcun min adubaabi lasaac waa nooc duqsiga ka mid ahoo qaniinyo kulul waxaan moodi jiray caqrabku inuu xagga qaniinyada ka kulul yahay zumbuurka fa idaa huwa mase caqrabkii hiya waaba zumbuurkii yacni waa isla mid labadoodii wa qaaluu aydan waxay dhaheen faidaa huwa iyaaha wa haadaa huwa alwajhu aladii ankarahu siibaweyhi wejigan dambena waa midkii siibaweyhi uu diiday carabta marka laga soo naqliyana waa carabta noo imaan doonta oo markii siibaweyhi iyo kisaayi ay isqabteen loo bandhigay dooddoodii lammaa sa'alahu اlkisaayu markii kisaayi uu weydiiyey wa kaana min khabarihimaa qisadii marka waa tanaa anna siibaweyhi siibawey qadima cala albaraamika wuxuu yimid magaalada baqhdaad nimankii baraamikada ahaa oo dowladdii haaruunurashiid wasaarada ka ahaa ayuu u yimid facazima yaxya bnu khaalid ninka la yidhahdo yaxya bnu khaalid oo baraamikadaas ka mid ah waa niman marka farisiyiin ah dowladdii haaruunurashiidna xaqaa'ib alwasaaraat inta badan ayagaa haystay yaxya bnu khaalid albarmaki ayaa wuxuu go'aansaday facazima yaxya bnu khaalid cala aljamci baynahuma inuu isu keeno siibaweyhi iyo kisaa'i ilan laba madraso oo markaa taagnayd bay labadoodu ay horjoogayaalka ahaayeen fa jacala lidaalika yowman maalinuu ballan qaaday labadooda labadoodana uu ballamiyey inuu isu keeno falammaa xadara siibaweyhi siibaweyhi markuu yimid asaga ku soo hormaray goobtii ballanta kisaa'i waa dambeeyaa taqadama ilayhi اlfaraa wa khalaf waxaa u yimid faraa oo nin kuufiya ah ardaydii kisaa'ina ka mid ah iyo khalaf alaxmar oo asna ardaydii kisaa'i ka mid ah waa laba nin oo reer kuufa ah fasa'alahu khalafun can mas'alatin khalaf baa marka siibowey wuxuu weydiiyey mas'alo oo waxay rabaan inta kisaa'i uusan imaanin inay sii jilciyaan mas'aluu weydiiyey faajaaba fiiha wuu ka jawaabay faqaala lahu wuxuu ku yidhi akhta'ta waad qaldantay uma sa'alahu ثaaniyatan su-aal labaad weydiiyey waثaaliثa wa huwa yujiibuhu wuxuu weydiiyeba waa uga jawaabaa wayaquulu lahu markaasuu asna wuxuu ku yidhaahdaa akhta'ta waad qaldantay faqaala lahu siibawey wuxuu ku yidhi haadaa suuءu adab waxaan waa edeb daruu yidhaahday su'aalaha marka u weydiiyey lama soo naqlin akhda'ta keligeed marka laguma qanci karo laba nin oo khasmi ah haddii mid ka mida ah uu yidhahdo hebel baan su'aal weydiiyey su-aashiina si qaladuhu uga jawaabay su-aashuu weydiiyey lafsad ahaanteediina aan la soo bandhigin warkiisa marka laguma qanci karo waxaa dhici karta siiwowey su'aashii si saxa ah inuu uga jawaabay asaga laakiin ay la qaldaneed waxaa kaloo dhici kartaa isaga laftigiisa inay la saxsaneed laakiin uu rabay inuu niyad jebiyo inta waa dhici kartaa marka akhطaabta laga aqbali maayo faaqbala calayhi اfara faraa baa u yimid faqaala lahu wuxuu ku yidhi inna fii hada الrajul xidatan ninkan khalaf ah waa nin kulul wa cajala waana nin deg deg badan walaakiin ma taquulu laakiin waxaan ku leeyahay maxaad ka dhahe fii man qaala qofkuu yidhi haaulaa'i abuun wa marartu biabiin qofka yidhaahdaa abuni abiin hadda waa taqaanaan waa abkii oo loo isticmaalay jamcu lmudakar saalim marka jamcu mudakar saalim xaqiiqaa maahane waa hee mulxaqaadkiisu ka mid yahay kayfa taquulu calaa mihaali daalika min wa'aytu aw awaytu see uga dhisi kartaa abuun iyo abiin wa'aytu iyo awaytu see uga dhisi kartaa waa masale sarfiya markaa masaa'ishii tamriinka oo sarfigaa ee aan ku soo marnay kitaabkii maxay ibnu jinni tasriifu اlmuluuki ka dhis faajaabahu uga jawaabay faqaala wuxu uhi acid الnadara bal ku laabo akhta'tadii khalaf uu lahaa oo uu farsameeyey waayo marka isaga xoogaa waa ka edin badnaa wuxu uhi acid الnadara war bal ku laabo dib ugu laabo faqaala markuu wuxuu uhi lastu ukallimukumaa labadiinna maba idinla hadlaayo xataa yaxdura saaxibukumaa ilaa odaygiinni uu yimaado oo kisaa'i ahaa labadiina idinlaba doodi maayuu yidhaahday faxadara alkisaayu kisaa'i baa yimid faqaala lahu kisaayu kisaa'i baa siibay wuxuu ku yihi tas'alunii oo as'aluk macnaha su'aalku weydiiye mase adaa i weydiinaya faqaala lahu wuxuu ku yidhi siibwey sal anta adigu su'aasha soo jeedi fasa'alahu can hada almihaal wuxuu weydiiyey mihaalka aan soo marnay oo ahaa fa idaa huwa hiya faqaala siibawey wuxuu idhi faidaa huwa hiya walaa yajuuzu nasbu nasbuhuna ma bannaana wasaalow can amhaali daalika masaladaas oo idaada fujaayada ah oo mubtada ee khabarka dibkeed uu dhaca wax lamiduhu weydiiyey oo wuxuu yidhaahdee maxaad ka dhehee kharajtu faidaa cabdullaahi alqaa'imu aw ilqaa'ima islaayadii moog tahay ma rafcine mase waa nasbine faqaala lahu wuxuu ku yidhi kullu daalika birafci waxaasoo dhan waa rafcisan yihiin khabarka ah waa in la rafciyo faqaala kisaawi wuxu uhi alcarabu carabtu tarfacu kula daalika wa tansib waana rafcidaa waana nasbidaa ay yajuuzu rafcu waannasbu faqaala yaxyaa yaxyaa wuxuu yidhaahday siibaweyhi markaa wuxuu yidhaahday maya waxaan rafco ahayn ma bannaana yaxye oo ahaa ninkii labadooda isu keenay baa wuxuu yidhi qad ikhtalaftumaa labadiin waa isqabateen wa antumaa ra'iisaa baladaykumaa basra iyo kuufo dadka nuxaadda hoo joogaa labadiin horjoogayaal baa u tihiin fama yaxkumu baynakuma ayaa idinkala saaraaya faqaala lahu اlkisaa'iyu wuxuu ku yidhi haadihi alcarabu bibaabik carabtii waatan albaabkaagay taagtaagan tahay ninka la yidhahdo yaaquut alxamawi fii mucjam aludabaa wuxuu ku soo wariyey in carabtaasi ay la socotay kisaa'i markuu imaanayey oo wuxuu leeyahy isagu wawaafa alkisaa'iyu waqad shaqa amruhu calayhi wa macahu khalqun kahiiru min alcarab markuu imaanayey goobtii munaadaradu ay ka dhacayd carab badan baa la socotay carabtiyaa marka albaabka taagtaageen haadi alcarabu bibaabi qad samica minhum ahlu اlbeladayn labada magaalo oo basre iyo kuufo ah ayagay wax ka dhegaysteen fa yuxdaruuna wa yus'aluun ayaga hala soo xaadiriyo su-aasha la weydiiyo faqaala yaxyaa wa jacfar yaxyihii oo meesha joogay baa iyo rag kalaa waxay yidhaahdeen ansafta insaaf baa samayday yaxyahan marka uu sheegaahi waa faraa yaxya ibnu ziyaad baa la yidhahdaa faraa soo ma oo ardaygii kisaayey markii ninkii barmakiga ah oo wasiirka ah uu yidhahda labadiin waa isqabateen yaa idinkala saar ah ayaa kisaa'i wuxuu yidhaahday carabta iridda joogta ha la weyddiiyo hana la soo geliyo faraa iyo raggii la socdaa waxay yidhaahdeen kisaa'i waa runtiis insaaf buu sameeyey carabta su-aasha la weydiiyo yaxyahan marka uu sheegahao dambe waa yaxya bnu ziyaad alfaraa ansafta fa uxdiruu waa la soo xaadiriyey fawaafaquu اlkisaa'iya kisaa'i bay ku waafaqeenoo waxay dhaheen waana la nasbiyaa waana la rafciyaa fastakaana siibaweyhi siibaweyhi wuu khushuucay arrintaas buu ka murugooday faamara lahu yaxya bicasharati aalaafi dirham yaxyihii oo wasiirka ah oo labadooda isu keenay baa wuxuu hi ninkan toban kun oo diramo la siiyo fakharaja ilaa faris faris buu u baxayoo faaqaama biha meeshaas uu iska joogay xataa maata ilaa uu ku dhintay walam yacud ila albasra basrana dib uguma soo laaban fa yuqaalu marka wuxuu yidhi waxaa la yidhaahdaa ina alcaraba qad rushuu calaa daalik carabta oo kisaa'i ku waafaqday rish way qaateen laaluush baa la siiyey ow inahum calimuu mansilata alkisaa'i cinda arashiid ama waxay ogaayeen haaruun rashiid kisaa'i meesha uu ka joogo ilaan kisaa'i wuxuu ahaa caruurtii haaruun rashiid ninka gacanta ku haayay oo edbinaayo oo macallin u ahaa marka inuu agtiisa qiimo ka leeyahay ogaadeen oo waxay rabeen marka haaruun rashiid inay ka farxiyaan si aan looga qaalib noqon ninkii mu'adibka u ahaa carruurtiisa oo siibawahi uusan uga qaalib noqon ilaan meelkadhac bay ku tahay ويuqاaل wa إنهم inamا qاalوا waxay yidhaahdeen alqowل qowل kisaayihi hadalku waa hadalkii kisaay walam yanطiqu biنasbi nasbaha kuma dhawaaqin waina siibawehi qaala liyaxya siibawehi baa yaxyihii oo labadooda munaadadad u qabtay wuxuu ku yidhi murhum an yanطiquu bidaalika waxaad amartaa nasbaha ay leeyihiin waa bannaan yahay inay ku dhawaaqaan fain alsinatahum carabyadooda laa tatuucu bihi carabkaan u ogolayn buu yidhaahday faidaa huwa iyahaada waa bannaanta ay leeyihiin ama faidaa faidaa cabdullaahi alqaa'imada ay sheegayaan waa bannaan yihiin ay leeyihin horta ku dhawaaqeen sababtoo ah carabta carabkoodu ma qaba karo sawaabka ka soo hormara marka nasbaha waa bannaanyi soo maysan horta ku dhawaaqeenuu yidhi kuma dhawaaqi karaan marka wuxuu yidhi markaa walaqad axsana alimaamu اladiib abulxasan xaazi bn moxamed alansaari alqardaajani id qaala fii manduumatihi fi الnaxwi xaakiyan hadihi اlwaaqica wاlmasأala ibnu shaam wuxuu idhaahday ninka la yihahdo abulxasan xaazim bn moxamed alansaari si fiican buu yeelay manduumadiisii naxwaha si fiican buu ku yeelay markii waaqicadan soo wariyay waaqicada marka waxaa ku jirtaa wuxuu dha lidaaka acyat cala alafhaami mas'alatun fahamyada waxaa daaliye buu yidhaha mas'alo ahdat ilaa siibawahi alxadfa waalgumama oo siibawahi u hadiyeeday geeri iyo murug maxay tahay qad kaanat alcaqrabu alcawjaa'u axsibuhaa qidman ashadda min الzumbuuri waqca xumaa waa masalada zumbuuriyada moog tahay wa fi اljawaabi calayha hal idaa huwa hiya miya ow hal idaa huwa iyaaha qad ikhtasama waa ku doodeen labadoodii wa khaطأa bnu ziyaadi wa bnu xamزata fii ma qaala fiiha abaa bishrin waqad dalama wuxuu yidhaahdeen ninka la yidhahdo ibnu ziyaad oo faraa ah iyo wa ibnu xamza cali ibnu xamza waa kisaa'i waxay qalad ku xukmiyeen fii maa qaala fiiha abaa bishrin abu bishri wuxuu yidhahd wasiibooyihiie waa qaldantay ku dhaheen waqad dalama dulmi bayna sameeyeen uu yidhi wa qaada camran caliyun fii xukuumatihi camran oo siibaweyhi ah waxaa ka murjiyey ninkii cali ahaa oo kisaa'i ahaa xukunkiisu uga murjiyey yaa laytoo lam yakun fii amrihi xakama wuxuu yidhahda alla arrintiisa maxaa gacanta u geliyey muxuu xukmiyey wuxuu ka soo qaadaa marka xukunka sibaweyhi la saaray oo ah inuu qaldan yahay inuu kisaay asagu uu riday uu ka soo qaadaa wuxuu yidhaahday markii ugu dambeyday wafajaca bnu ziyaadin kula muntakhibin min ahli idqadaa minhu yafiidu dama ka fajcati bni ziyaadin kula muntakhibin min ahli idqadaa minhu yafiidu dama وأصبحت بعده الأنفاس باakية في كuلi طرس kadمع سح وانسجما وليس يkخر امرؤ من xاaسد أضم lowla الtanaafusu fi اddunya lama adimaa wاlgabnu fi اlcilmi ashjaa mixnatan culimat waabraxu naasi shajwan caalimun hudima dadka waxaa uu murug badan buu yidhah nin caalima oo la dulmiyey murka weyn ma jirto u yidhaahday cilmigaagii haddii lagu dulmiyo maalka oo lagaa dulmiyaa ka fiican haddaba masaladaas ninka la yidhaahdo abulxasan alakfash wuxuu yidhi wa asxaabu siibawayhi ilaa haadihi اlgaaya siibawayhi ardaydiisa ilaa maantadan la joogo la khtilaafa baynahum khilaaf dhexdooda kama taagin ana aljawaaba kama qaala siibawayhi sida siibawayhi u sheeg inay sax tahay sabab ninka la yidhaahdo kisaa'i nasbaha marka la weydiiyo maxaa ku nasbiday la yidhaahday asaga iyo raggii la socday waxay yidhaahdeen idaadan bacdamaa fujaa'iye ay tahay macnihii waxay wadataa rujxaanta danna macnaheedii bay wadataa waxay yidhaahdeen mafcuul nimaan ku nasbinay fa idaa huwa iyaaha waxaan u malaynaa inuu caqrabku zumbuurkii laftigeeda uu yahay ama waan ogaaday oo laga dhigo markaas yaqiiniye laga dhigo waxaan ogaaday inuu caqrabku zumbuurkii laftigiisa uu yahay saasaan ogaaday waxaan ku nasbinay yidhahdeen marka inuu mafcuul yahay haddaba waxaa isweydiin leh danno iyo akhawaadkeedu laba mafcuul bay qaataan labada mafcuul intaysan qaadan ka horna waxay qaataan faacil waxaa laga rabaa masaladan faidaa huwa iyaaha labadii mafcuulna inay ka soo saaraan faacilkiina inay ka soo saaraan faacilna waa looga baahan yahay laba mafcuulna lagamana keeni karo marka ilaan waxaa la haystaahi waa laba isim oo keliya midna marfuucuu yahay midna mansuub ay ka dhigeen labadii mafcuul yahay faacilkaa marka looga fadhiya mana la keeni karo marka wuxuu idhahda wax kama taagna nimanka reer basre ah nuxaadda reer basre ah dhexdooda siibawahi inuu masalada u ku saxsanaa wax dhexdeena kama taagnu yidhaahde ayb waqad yaliiha waxaa dhici karta inuu ayada waqad taliiha aljumlaة اlficliyatu idaada jumlo ficliya inay la xidhiirsato baa dhici karta idaa kaanat masxuubatan biqad haddii qad ay la socoto naxو kharajtu faidaa qad qaama zaydun waan baxay mise zayd baaba istaagay xakaahu اlakfash can اlcarab wakhtulifa fi lfaa'i daakhilati calayha fa'da idaada fujaayada ah ku jirta oo ka horayda kharajtu faidaa soo ma aha idaada fujaayada fa'da ka horayda waa laysku qabtay faqaala almaasini wuxuu yidhaahday zaa'idatun waa zaa'ido wa qaala zajaaj wuxuu yihi dakhalat lirabdi kamaa fii jawaabi shardi idaada shardiyada ah jawaabkeeda soofa kuma jirto fa'daasay la tahay buu yihahd marka waa raabito macnahaas rabdigay wadataa maasinana wuxuu macno rabdi ma wadatee waa zaa'ido wax macnahay leedaha ma wakhtulifa fii xaqiiqati ida alfujaayati idaada fujaayada xaqiiqadeeda waa laysku qabtay ayada nafsad ahaanteeda hal hiya xarfun maxarafba aw ismun maswaaysihim wacala alismiyati wakhtulifa cala alismiyati ismiye hadday tahana waa laysku khilaafay hal hiya darfu makaan oo darfu zamaan aqwaalun alaaث ismiye way haddii la yihahdo ma darfu zamaan ba mise waa darfu makaan waa saddex qowl dahaba ilى الأول inay xaraf tahay waxaa ku tegay alأkfash wاlkuufiyuun waاkhtaarahu ibnu malik wa ilى الثاني midka labaad waa inay darfu makan tahayna waxaa ku tegay almubarid wاlfarisiyu abulfatxi ibnu jini wacuziya ilaa siboy siboy baana hee loo nisbeeyey waاkhtaarahu bnu cusfuur وإلى الثالث oo inay darفu زamaan tahay الزajاaج والrayaaشhi واkhtaarahu زamkshariyu والصaحيiح الأول waxaa صaحيixa inay xarف tahay wayashhadu lahu xarafnimadeeda waxaa uga markhaati kacay qowluhum carabta inay yidhaahdeen kharajtu faidaa ina zayda bilbaab mase zayd baabiridda taagan bikasri ina falow kaanat idaa darfa makaanin hadday darfu makaan ay ahaa lahayd ow zamaanin darfu zamaan hadday ahaan lahayd laxtaajat ilaa caamilin waxay u baahnaan lahayd caamil yacmalu fii maxalliha nasba oo maxalka ka nasbiya wa na inana laa yacmalu maa bacdaha fii ma qabla waxa yada ka dambeeya waxa yada ka horey kuma camal falo qolada aaminsan inay daraf tahay miثaalka aan soo marnay oo ahaa kharajtu faidaa ina zayda bilbaabi ama faidaa ina zayda jaalisun marka la weydiyo idaada yaa ku camal fala waxay lehin khabarka inaa ku camal falaa faidaa ina zayda bilbaabi jaaru meesha ku tacalluqaasoo khabarka ma aha kaasaa wuxuu ku camal falahay leeyihin idaada haddii aad tidhaahdo faidaa ina zaydan jaalisuna jaaliskaas baa waxay ku camal fale idaada maxaa marka meesha ka dhalatay ina waxa ka dambeeya oo jaalis ah inuu ku camal falo ina waxa ka horeeya oo idaadii ah wuxuu leeyahay haddaba wa inna laa yacmalu maa bacdaha ina waxa ka dambeeya oo jaaliskii ah tusaale ahaan ama kaa'inkii ah fii maa qablaha waxa ka horeeya oo idaadii ah kuma camal falo waidaa badala an takuuna darfan haddii uu buray inay daraf tahana tacayan an takuuna xarfan ilaan meesha laba qowl ba awalba tiilay waa daraf iyo waa xarf haddii darafnimadii meesha ay ka baxday xarafnimadii baa soo hartay darafnimaduna waxay meesha uga baxday wax ku camalfala ayaa la waayey wax ku camalfali karana khabarkii baa laga arkaa ina khabarkeedii ina khabarkeeduna bacdamaa ina uu ka dambeeyo wuu ku camalfali kari waayo waxa ina ka horay oo idaadii ah walikulli min ida sharطiyati wاlfujaayati mid kastoo idaada shardiyada fujaayada mawaadicu mawaadic baa u sugnaatay takhusuhaa meelo ay dhacdo bay leedahay mid kastoo idaadii fujaayada idaadii shardiyada ahayd waqad اجtamaca fii qowlihi tacala labadoodu waxay ku kulmeen qowlka allah uu yidhi ثuma إida dacaakum dacwaةa min alarضi ida antum takhrujuun ida antum takhrujuun waa idaadii fujaayada ahayd antum waa mubtada takhrujuunana waa khabarkii jumladaasna idaadan oo shardiyada u horeyda oo idaa dacaakum ah bay jawaab u noqoneen idaa dacaakumna waa shardiyadii faidaa aluulaa idaada hore shardiyatun waliyata waxaa la xariisa jumlatun ficliyatun oo ficil maadi ah wاthaaniyatu midda labaadna fujaayatun waliyata waxaa la xariis jumlatun ismiyatun wallaahu aclam halkaas ka